bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى نبيina mحamed وعlى آlih وصaحبi وsلم alkalaamu kalaamkii ayuu mualifku halkan kaga hadlayaa kalaamka waxaa looga jeedaa mabaaxit اlkalaam yacni kalaamkii ay nuxaaddu ka hadlaysay ama culamaء الnaxw ay ka hadlayeen ba halkan looga jeedaa iyo culamaa lbalaaqa iyagoo laftirkooda qaybay ku leeyihiin kalaamka oo dibuu mualif ka tilmaami doonaa markuu ka hadlay xaqiiqada iyo majaaska marka waxaan isweydiinaynaa mualifku muxuu halkan uga hadlayaa kalaamka iyo qaybaha ka kooban yahay iyo eh, xaqiiqadii iyo majaaskii maxaa ka soo galay waxaas cilmiga usuulka waxaan leenahay kalaamka waxaa looga hadlayo waxaa weeye maadaama oo usuulu ku saabsan yahay kitaabkii iyo sunnihii ee uu ka hadlayay qaabkii adiladaas logala soo baxay axkaamtii maadaama adiladaasna ay ku dhisan yihiin luqa carabiya oo luqadii carabiga qofka hadduusan baranin oo usan si fiican u sugin uusan axkaam kala soo bixi karin kitaabkii iyo sunnadii ayaa loo baahday in laga hadlo kalaamka si qofkii xoogaa tasawur uu ka haysto cilmigii luqada ama ha ahaado naxwihii iyo balaaadii labadaba ila mesha ku jiraan nawihi iy balaaadii labadaba ku sheegi doona mualifku marka usuul fiqigu markaad dhinac ka eegto funuun badan oo iskashay weeyaan hal fani keliya ma ah mar naxwihii buu ka hadli mar balaaadii buu ka hadli mar musalax alxadiis buu ka hadli mar wuxuu ka hadli qawaacid guud marka fanigani waa funuun badan oo isdhe gashay mar cilmu tafsiirkii uu ka hadlay iyo qawaacid tafsiirkii marka funuun badan oo isdhex gashay weeyaan oo isu keenay mar waxaa soo gelaya mantiqii ayaa qaybo ka mida ah soo gelaya caqiidadiibaa masail ka mida ah soo gelaysa marka funuun fara badan oo isku timaada wey usul iigu midda kale culumtu sidoodaba tadaahul baa ka dhexeya culumtu way isdhex culumtu waxaa ka dhexeeya raxib iyo qaraabo iyo sila ka dhexaysa fanni kasta funuunta lagu bahanya haddaba halkan mualif wuxuu ku sheegi doonaa eh, kalaamkii nuxaadu ay tilmaantay qaybihiisii faama aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisa miyaa faaqalu maa shayka u yar iyo tarakahu kalaam kalaamka uu iska saaranya ka koobanya waxaa weeye ismaani laba magac aw amase ismun magac iyo ficlu ficil aw amase ficlu ficl iyo xarfun xaraf aw amase ismun magac iyo xarfun xaraf wuxuu ihi mualifku kalaamka qaybihiisu waxa weeye markii la eego wuxuu ka kooban yahay kalaamku ama jumladu waxay ka koobnaan karto ee u yar waa laba ism ama ism iyo ficil ama ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf dabcan mualifku inooma sheegin tacriifkii kalaamka nuxaadu ay sheegaysay allafd mufiid kalaamuna lafd mufiidun kastaqim suu ibn malik lahaa alfiyis markuu tilmaamayey tacriifka kalaamka lafdiga mufiidka ah nooma sheegin inuu lafdi mufiid uu yahay kalaamku lafdi wax faa'iideynaya bimacnaa dee kalaamkii iyo kelimadii farqi baa udhexeeya kelimadu waxaa weeye lafdi mufrad ah sida maalan oo kale zayd waa lafdi mufrad ah anta damiirkaasi waa lafdi mufrad ah waxaa weeye min waa lafdi mufrad ah ama ism ha ahaado ama ficl ha ahaado ama xaraf ha ahaado lafdiga mufradka waxa lagu ilaaqaa waxaa weeye kelima weyn kalaamkuna waxaa weeye waa lafdi mufiid ah faa'iido ay wanaagsan tahay qofka mutakalimka inuu ku istaago qofka saamicahana uu faa'iido ka helayo si mala haddaan dhahno jaaa zaydun hebel baa yimid haada rajul kani waa nin waa lafdi mufiid waa jumla taama haddaba intaa markaan ogaanay kalaamkii muxuu u qaybsamaa muxuu ka koobnaan karaa wuxuu ka koobnaan karaa buu hi laba ism ama ism iyo ficil ama ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf afartaa qaybood buu ka koobnaan karaa buuhi laba weeye sida maalan oo kale labada isim allahu rabbuna mamd nabiyuna allah waa mubtada rabbunana waa khabar waa laba ism ama ism iyo ficil buu noqon karaa oo miaalkiisu waxaa weeye jaءa zaydun ama jaءa alxaqu waa ficil iyo aacil waa ismi ficil ama ficil iyo xaraf buu noqon karaa sida maa qaama ma waa xaraf xarfu nafyi qaamana waa ficil maadi ama lam yaqum lam waa xarfu nafyi yaqumna waa ficil mudaaric oo manfi ah laakiin taa mualifka laga daba tago waxaa la yidhi mualifku muusan xisaabinin damiirka ku jira qaama ay qaama huwa lam yaqum ay lam yaqum huwa damiir mustatiraa jira oo halkaa ku jira oo weliba istitaarkiisu yahay jaais marka kaas muuna xisaabinin muuna eegino wuxuu eega uun xarafkaas muuqda labadaa lafdi ee muuqda muu eegay xarafka iyo ficilkaas muu eegay ee damiirka ku jira meesha muqadarka ah muuse waxba ka soo qaadan sidoo kale markuu leeyahy mualifku aw ismun wa xarfunna wuxuu uga jeedaa ya zayd ya zayd ama ya muxamed haddaan dhahno yaadaas ama ya allah yaadaas waa xarfu nida allah almunaadana waa ism daba xaraf oo iyo munaadihi oo isim ah labadaas ka kooban yahay lakiin taa laftirkeeda waxaa la yidhi yaadaas waa xarfu nidaa laakiin yani waa kalaam oo kalaamkan wuxuu ka kooban yahay ficil muqadar ah oo uu tusinayo xarfu nidaha oo ah adcuu yaadaas waxa bimacnaa adcuu ilahay baan u yeedhaya adcu allah marka wuxuu noqonayaa maa tarakaba min ismin wa ficil ficilkuna waa adcu allahna waa isimkii marka kaas qaybtaas u laabanaya saa darteed nuxaadu ayagaa xagga taqsiimka kaga fiican ee kalaamka usuuliyiinta usuuliyiinta waxaan fannigoodii ma ah ayagu waxay rabaan inay si guud ay kugu sheegaan tafaasiisha ma sii gelayaan iyo tadqiiqa laakiin taas waxa weya qofkii raba inuu barto cilmiga naxwaha ayuu ku baranaya cilmiga naxwaha si fiican u fadhiisanaya halkan oo wuxuu leeyahay kalaamkii wuxuu u qaybsamaa oo ka tarakubi karaa laba isim ama ism iyo ficil laakiin ma jiro wa la ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf ma jiro yani ficil iyo xaraf haddii la dhaho oo maa qaama meesha damiir baa ku jira oo waxay noqonaysaa wuxuu u laabanayaa ism iyo iyo ficil buu laabanaya maa qaama ilan qaama damiir ku jira waa huwa waxa weeye waa ism marka ism iyo ficil buu noqonaya ism iyo xarafkana laftirkiisu wuxuu u laabanayaa ismkii iyo ficilkii oo adcuu ya allah markii la waxay noqonaysaa adcuu allah wاlkalaamu kalaamkii yanqasimu wuu qaybsamaa ilaa amrin amar iyo wanahyin iyo nahyi reebid wa khabarin iyo khabar war iyo istikhbaar iyo wardalab wayanqasimu wuu qaybsamaa aydan sidoo kale ilaa tamanin tamani wa cardin iyo bandhig wa qasamin iyo dhaarti markuu mualifku noo soo qaybaha kalaamka wuxuu ka kooban yahay la eego iyo halkan wuxuu ku sheegayaa kalaamka qaybihiisa biictibaari madluulihi markii la eego waxa uu tusinayo macnaha laga faa'iidaysanayo kalaamka marka wuxuu u qaybiyey iyo nahyi iyo khabar iyo istikbaar iyo tamani iyo card iyo qasam intaas u qaybiyey amarku waa wax tusinaya dalb اlficil sida maalan oo kale ittaqi illaah ittaqi illah dalabul ficil weya nahyiguna waxa weyaan dalabu tark waxaa tusinaya sida laa takdib waxa wey waa yani nahyi wey khabarkuna waxa weyaan maa yaxtamilu sidqa walkadib waa waxa ixtimaala run iyo been labadaba sida maalan o kale dhahno kharaja muxamadun muxamed wuu run wuu noqon karaa been wuu noqon karaa markaas khabar baa la yidhahda istikhbaarkuna waa istifhaam halka waxaa loga jeedaa bimacnaa su-aal iyo iyo khabardoon wayaan khabarka inaad raadiso ilan kaan hore usoo tilmaanay siinta iyo ta'du inay tusiso dalabka sida istikhraaj iyo iyo marka istikbaar waa dalabulkhabar khabar in la raadiyo wey waa su-aasha istifhaamkii weeye waxaadan ogeyn inaad raadiso cilmigiisa sida maalan kale qof inaad dhahdo kale hal samictanii may maqahay hal fahimta maa qultu lak wixii aan ku idhi ma fahamtay waa istifhaam waa istikhbaar waxaa kale oo uu sheegay mualifku inuu soo hosgelayo qaybihii kalaamka tamani tamaniguna waxaa weeye dalabu maa laa amaca fiih aw fiihi cusrun yani qofki inuu dalbo wax aan la heli karin ama aan la damcaguryeynaynin ama uu adag yahay sheegan alabu maa laa abca fiih wax aan la damcaynin oo aan la gaaraynin qofkii inuu doono ama adagba in la gaadhay adagta maalan shayga mustaxiilka een la damcayn waxaa ka mid ah qofku dhaho kale layta shabaaba yacuudu yowma qof odaya wuxuu yidhi alla dhallinyarnimadubay maalin uu soo laabato dee mar hadday kaa tagto bay soo laabanay waa cumrigaagii oo tegey dib kuusoo noqon mahayo marka waa dalaba mustaxiil waa tamani hadalkaasi tamani baa lahahdaa ama shay adag oo helitaankiisu uu fog yahay sida qof faqiiraho dee aan shaqaysanayn inuu dhaho kale layta lii maalan faaxuj alla xoola maan yeesho aan ku xajiyo marka kaasi waa shay adag weyaan in xoolo la helo waxa weyaan wuxuu u bahan yahay juhdi iyo tac badan buu u bahan yahay waa tamani isaga laftiisu cardiguna waxaa weeye waa aalabu birifq inaad wixii si yani dabacsan aad u dalabto maala inaad qof ku dhahdo kale alaa tazuurunaa fanukrimak miyaadan na soo booqanayn oo marka aan ku maamuusno waa cardi alaa tazuurunaa qasamkuna waa dhaartii oo maala la atuubanna ila allah ilahay baan ku dhaartay ilahay baan u toobadkeenaya ama laafcalanna alkhayr khayrkii baan samaynaya waxa wey waa dhaarti weeye dee tamanigan iyo cardigan iyo qasamkanba waxa weeye dee maadaama kalaamkii ay soo hosgelayaan qaybihiisii muxuu mualifku wa yanqasimu aydan u yidhi oo jumladan ugu baahday oo marka hore wuxuu u kaaftoomaya hadalkuu yidhi wayanqasimu ilaa amrin wanahyin wakhabarin waistiqbaan u sii wadi waaye watamaniin wacardin wayanqasimu aydan muxuu haddana u yidhi maxaa yeelay culamada usuuliyiinta qaar baa intaa yani ku gaabsada oo amarka iyo nahyiga khabarka istihbaarka u sheega marka wuxuu mualifku tilmaamayaa intaa keliya inaysan ahayne qaybahan kalena ay jiraan oo ah tamanigii iyo cardigii iyo qasabkii qaybaha mualifku inoo sheegay waxaan kusoo koobi kara laba qaybood oo asaasi ah oo aha khabar iyo inshaa kalaamka hadda waxaan qaybin karaa khabar iyo inshaa kabarku waxaa weeye maa yaxtamilu alsidqa wاlkadib waa wax ixtimaala run iyo been oo warka la waa run ama la dhihi waa been sida maala kale waa wararkaasi u badan yihiin dee hebel baa yimid waxaasaa dhacay waxaasi ma dhicin ama ibaat ahaado ama nafyi ahaado waana la diidi karaa waana la rumayn karaa haddii uu sax yahay waaqic waafaqsan waa run hadduu waaqica khilaafsan yahayna waa been marka maa yaxtamilu sidq wاlkadib weyaan khabarkii inshaaguna maa laa yaxtamilu اsidqa wاlkadib waa wixii aan ixtimaalin ee run iyo beentoona yani runa laguma tilmaami karo beena laguma tilmaami karo sida maalan o kale haddaan dhaho hadda maalan uktub qor run iyo beentoona kuma tilmaami kartid ilan waa dalab dalab baad ku tilmaami eh, run iyo been qofkan xugum muusan ridin ila xukumka ayaa lagu tilmaami kara ama run ama been dudho qofka jaaa zaydun xugun buu riday ibaat ah isnaad buu sameeyey zayd ayuu wuxuu u sugay majii inuu yimid lam yaji zaydun ama lam yaxdur zaydun uu ka nafiyey xuduurkii ta waad rumayn karta waanaad beenin kartaa nisbadaasaad diidi kartaa laakiin haddii uu dalab yahay dee dalabki waa runna ma dhigi karti waa beenna ma dhigi karti maxaa yeele madluulkiisa maba tusinaya baa dee waxa aad sheegayso haddaba irshaagii waxaa soo gelaya amarkii qaybaha kale mualifka noo shego o soo gelaysa amarkii iyo nahyigii iyo istikbaarkii ama istifhaamkii su-aashii tamanigii cardigii qasankii waxaaso dhan waa inshaa waxaasoo dhan inshaagii bay soo gelayaan marka faa'iidada qaybahan la sheegayo waxaa weeye amarka iyo nahyiga sidaad og tihiin cilmi usuulka weeye mabaaxidtiisu ka mid yihiin amarka iyo nahyiga axkaam badan baa ku tacalluqda qur iyo sunnada waxa weeyaan amar iyo nahy ayay ka kooban yihiin waxna wayna amrayaan waxna way naga reebayaan eh, marka amarkii iyo nahyigii in la ogaado tacriifkooda iyo mafhuumkooda waa muhiim laakiin qaybahan kale ee tamaniga iyo cardiga iyo qasamka iyo wax dee madaaxif ahoo cilmi usuulku ka hadlo ma aha wax faa'iidoo badanna kuma sii jirto ogaanshahooda waaya min wjhin aakhara weji kalena yanqasimu wuxuu u qaybsamaa hadalkii ilaa xaqiiqatin xaqiiqo iyo wamajaazin sarbeeb falxaqiiqatu xaqiiqadii waxaa weeye maa baqiya waa wixii ku hadhay fi listicmaali isticmaalkii xaggiisa kaga hadhay calaa mawduucii wixii loo dejiyey waqiila waxaa la yidhi maa shay weeye istucmila loo adeegsaday fii maa macno loo adeegsaday usulixa lagu heshiiyey calayhi macnahaas min almukhaatibati jamaacadii ku hadlaysay ee dadka kale kula hadlaysana xaggooda looga adeegsaday macnahaas wاlmajaazu sarbeebtiina maa shay weeye tujawiza bihi maagaas can mawduucihi macnihii loo dejiyey laga gudbiyo macno kale loo raray wاlxaqiiqatu xaqiiqadii ima lugawiyaة waa mid luawi ah xaqiiqa lugawiya ah weeye waima sharciyatu ama waa xaqiiqo sharci ah waima curfiyaة ama waa xaqiiqo curfi ah halkan mualif wuxuu u qaybinayaa kalaamka biictibaari isticmaalihi iyadoo la eegayo macnaha loo isticmaalaya hadalka wuxuu u qaybiyey marka xaqiiqe iyo majaaz xaqiiqe iyo majaaz xaqiiqadii tacriifkeedi waxaa weeye maa baqiya fi اlisticmaali calaa mawduuci waa wixii ku baaqi ah adeegsiga lafdigan loo adeegsanayo manihii loo dejiyey macnihii lafdigan loo dejiyey sida maala kale haddaan dhahno asad asad waa libaax libaaxna waan garanaynaa waa xayawaanka muftariska ah ee dugaagga wax cunaa marka haddaan lafdiga asad aan u xayawaankaas wuxuu noqonayaa xaqiiqo majaaz ma aha ma aha waa macnihii loo dejiyey ahluqa u dejiyeen waaya xaqiiqadii marka waa kaas in lafdigii loo isticmaalo macnihii loo dejiyey ee xaqiiqiga ahaa ee luqa ahaan ahlu luqa u dejiyeen ayaa waxaa la idhaahdaa xaqiiqadii soo gelaya tacriif kalu mualifkii noo sheegay waxaa weeye mastucmila fii ma alayhi calayhi min almukhaaiba waa lafdiga loo adeegsaday macnaha ay ku istilaaxeen ama ay isku afgarteen ama ay ku heshiiyeen jamaacadii mukhaadibada ahaydee dadka kale lafdigan kula hadlaysay ama u isticmaalaysa macnahay ku heshiyeen ku istilaaxeen wayaan tacriifkan dambaa ka ballaaran tacriifka hore waayo tacriifka hore ee xaqiiqada waxa weyaan wuxuu tilmaamaya xaqiiqa lugawiya ayuu tilmaamaya maa baqiya fi listicmaali calaa mawduuci markuu yidhi oo wixii macnihii luqada loo dejiyey uun ku baaqi ah oo marka waxaa kaa baxaya xaqiiqadii curfiga ahayd ee mualifku dib ka tilmaami doono iyo aqiiqadii harciga ahayd ee harcigu u isticmaalay si milo kale asala haddaan dhahno asala dee luqada waxay ku tahay adducaa bimacna ducaa wey wasalli calayhim ina salaataka saknu lahu laakiin sharcigu salaaddii wuxuu u raray macno kale ama xaqiiqo kale oo ah salaadan aan garanayna macruufka haddaba macnahaasi waa xaqiiqa sharciya oo ka duwan xaqiiqadii luqaweeda ahayd marka cala tacriif alawal tacriifka hore ma soo gelaya dee oo taariifka hore wuxuu ka hadlaya un xaqiiqadii luqawiga ahayd xaqiiqadii sharciga ma soo gelayso ilan salaadan bimacnaa cibaadadan mucayanka ah waxa weeyaan isticmaalkii luqawiga ah way ka baxday oo mayna ku baaqi ahaanin way ka baxday saa darteed tacriifka hore ee maa baqiya fi listicmaali calaa mawduuci wixii loo dejiyey wixii weli ku baaqi ah ma soo gelayo xaqiiqadii sharcigeeda ma soo gelayso xaqiiqadii curfiga ahaydna ma soo gelayso waan dib ka tilmaami doono laakiin kan dambe taariifkan dambe ee mastucmila fii ma stulixa calayhi min almukhaaiba wixii loo adeegsaday wixii macnihii lagu heshiiyey ee jamaacada mukhaaibada ah ee ahlu isilaaxa ay ku heshiiyeen ama qolo kastoo aan ahlu isilaaxa isilaaxooda waxay u adeegsadeen ayaa la yidhaahdaa xaqiiqo taasaa ka ballaaran oo waxaa soo gelaya anwaacdii xaqiiqada oo idil ama ha ahaato xaqiiqa lugawi ah ama ha ahaato xaqiiqa sharci ah ama ha ahaato xaqiiqa curfi ah marka kaa dambe ayaad moodaa inuu mualifku ictimaadayoo inkastoo kakale uu horreysiiye horreysiinta uu horreysiiyey laga fahmay inuu kaa rajaxayo lakiin ka dambe inuu rajaxayo waxaan ugu eh, ku ayidaynaa maxaa yeelay xaqiiqadii mualifku dib ka qaybiyey oo u qaybiyey luqawiye iyo sharciye curfiyo marka dee istilaaxan tacriifkan dambe ayuunbaa qaybahaas ay soo hosgelayaan tacriifka hore kuma soconayo waaya markuu mualifku leeyahay majaaska waxa weeye almajaaz horta intayna taa ayna guda gelin aan wax yar caddayno yani maصطulix alayhi ma stucmila fi ma اصطulix alayhi min almukhaaiba yani qolo kasta ahlu isilaax eeg nuxaadu ahlu isilaax weeyaan isilaaxaad bay leeyihin maalan yani aljar wاlnasb wاlrafc wاldam waxaas kolo isilaaxaad u leeyihin yani macaani ay u isticmaalaan baa jirta jarka hadda luada waxa wey waa jiidid rafciguna waa koryeelid nasbiguna waa qotoomin waa la qotoomiya ama la oogo wahaakada lakin ayago macanida ma isticmaalayan waxu isticmaalayaan kordhigii iyo hoosdhigii iyo gudniinkii iyo waa musalaxaad ayago adeegsanayaan oo ayaga khaas u ah usuuliyintuna saasoo kale musalaxaad bay leeyihin fuqahaduna musalaxaad bay leeyihin ahlu sharcigu shareicadu musalaxaad bay leedahay ahlu curfigu musalaxaad bay leeyihin ahlu luqadu musalaxaad bay leeyihin marka waxaasoo dhan waxa weya jamaacadii mukhaadibada ahayd ee lafdigan isilaax mucayana u dejisay isilaaxay u dejisay oo loo isticmaalo ayaa xaqiiqo noqonaya ku leehay ama xaqiiqadaas ha ahaato xaqiiqo lugawi ah ama ha xaqiiqo sharci ah ama xaqiiqo curfigaas dib ka tilmaami doono mukhaadibadan wuxuu uga jeedaa jamaacadii lafdigan isticmaalaysa uga jeedaa waaya majaazkii wuxuu lid ku noqonayaa xaqiiqadii oo waxa weeye waa wixii macnihiisii macno ahayn loo adeegsaday macnihiisii asalka ee loo dejiyey waa laga raray oo macno kalea loo adeegsaday maa tujawiza bihi can mawduuci wixii loo dejiyey wax lagala tallaabay oo macno kale loo raray weeye oo maalan lafdiga asad oo kale lafdiga asad haddii aan u isticmaalo ninka geesiga ah arajul shujaac oon dhahno ra'aytu asadan yarmi libaa wax tuurayaan de halkaas waxay noqonaysaa majaaz bay noqonaysaa oo lafdiga asad xaqiiqadiisii luqawiga ahayd waa laga naqliyey oo xaqiiqa majaazi ah loo isticmaal yani macna majaazi ah loo isticmaalo ah ninkaa geesiga ah calaaqada ka dhexaysana waxaa weeye libaaxuna waa geesi ninkana waa geesi marka calaaqada ka dhexaysa waa calaaqatu mushaabaha wey shabah baa ka dhexeeya waaya haddaba kaasina waa majaaz majaasku waa wixii sarbeeb ah ee macnihii lafdiga loo dejiyey macno ka duwan loo adeegsaday culamaau lbalaaqa ayaa isticmaala isilaaxaadkan xaqiiqada iyo majaaska oo si fiican u faahfaahiya u dhigdhiga si usuuliyiinta u dhigaan si ka faahfaahsan bay u dhigaan marka fannigaasa loogu laabanaya xaqiiqada iyo majaaska waxay ku tacriifiyaan markii majaaska ay tacriifinayaan allafdu almustacmalu fii hayri maa wadica lahu licalaaqatin maca qariinatin maanicatin min iraadati almacna alasli waa lafdiga loo isticmaalay wixii loo dejiyey waaan ahayn manihii loo deji manaan ahayn loo isticmaalay isla markaana ay jirto calaaqo ka dhexaysa macnaha asliga iyo macnaha majaaziga ah iyo qariino diidaysa in macnihii asligaha loo adeegsado maalan o kale haddaan dhahno ra'aytu asadan yarmi waxaan arkay libaax wax tuuraya ama xabad riday ama dagaalamay ama ama khudbaynaya ra'aytu asadan yakhtub waxaan arkay libaax khudbaynaya lafdiga asad halkan inaan macnihiisa xaqiiqiga loo adeegsanayno waad garanaysaa oo nin looga jeedo sababto ah qariinaa jirta oo waxawey yakhtubu ama yarmi markaad leedahay dee xayawaanka ah waxna ma tuuro mana khudbeeyo marka taasi waxay qariino u tahay inaan macnihii asliga aha loo jeedin macna majaazia loo jeedo calaaqada ka dhexaysana waa mushaabaha licalaaqatan kule waa calaaqado shabaha ee geesnimada marka majaaskiina waa kaas xaqiiqadii buu mualifku u saddex qaybood xaqiiqa luqawi iyo xaqiiqa sharci iyo xaqiiqa curfi ah xaqiiqada luqawiga ah waxa weeye lafdiga loo isticmaalay wixii luqada macnihii luqada lagu dejiyey si maalan oo kale oo kale asom fi lua waxaa weeye bimacnaa alimsaak afhaysi weeye wax laga afhaysto oo wax la iska daayo weeye markuu shacr ku khaylun siyaamun wa khaylun hayru saa'imati yani khayrun siyaamun waa fardo yani aan soconaynin oo taagan wa khayrun hayru saa'imatin iyo fardo aan taagnayne eh, dhaqdhaqaaqiisa oo soconaysa yani ordaysa khayrun siyaamun wa khayrun hayru saa'imatin xata ayaddii qur'ankeed baa tilmaamaysa oo faquulii inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya sawmanka halka waxa loga jeeda ay imsaakan cani ilkalaam ilahi waxaan ugu nadray maanta inaan yani hadalka ka aamusan sawman ay samtan can ilkalaam ba loga jeeda marka waa xaqiiqadiisa luawi ah lafdiga sawm salaada oo kale ayadna waa yani xaqiiqadeeda luawiga waxay noqonaysa bimacna ducaa ducadii bay noqonaysa wasalli calayhi manaa u duce wey xaqiiqada sharcigana waxaa weeye lafdiga loo isticmaalay macnihii loo dejiyey sharciga sida maala asala iyo alsiyaam iyo alxaj iyo azakaa dhammaan waa alfaad sharci ahoo sharcigu macnahoodii luqawiga ahayd macno ka duwan uu isticmaalo oo musalaxaa sharci wayaan salaada waan garanaynaa waa aqwaal afcaal fatataxtu bitakbir mukhtatamu bitasliim yacni sifaat gooni ah iyo shuruud gooni ayay leedahay marka laf macnihii ducada ahaa ee luqawiga ahaa waa laga soo naqliya macnahan ayaa laga soo naqliya waa xaqiiqo sharci haddaba waa xaqiiqo sharci ah xaqiiqada curfigana waxaa weeye lafdiga loo isticmaalay wixii loo macnihii loo dejiyey xagga curfiga oo curfigii baa laba nooca ah, curfi caam iyo curfi khaas ah xaqiiqa curfiya caama iyo xaqiiqa curfiya khaas ah curfiga waxa wey waxay dadku ay ku heshiiyeen waxay dadku isla tacaarufeen ayaa curfi la yidhahdaa xaqiiqada curfiga caamka ah waa xaqiiqo dad badan ay ku heshiiyeen oo isla yaqaanaan oo ahlu curfiga oo dhan ay isticmaalaan isla markaana aan la garanayn cidda dejisay iyo cidda maaragtay qolada waxaan musalaxan isticmaashay maalan lafdiga addaabba luqada wuxuu ku yahay kullu maa dabba cala alard wax kastoo arlada guudkeeda ku socda ayaa yidhahdaa daabba wamaa min daabati fi lardi ila cala allahi risquhaa wax kastoo arlada guudkeeda socda ilahi wuxuu ihi ilaahay ayaa arsuqaya waxaa soo gelaya xayawaanaadka idan xataa masaskii soo gelaya wax kastaa soo gelaya bini aadamkii baa soo gelaya daabadii waa macnaheeda luawiga asliga waa saas ahlu curfigu waxay ku khasiseen daaba haddii la dhaho dawaat alarbac wixii afar adin leh sida dameerkii iyo faraskii iyo geelii iyo lodii wixii la midka ah iyo xayawaanaadkii afarta adin la idil ayay ku khasiseen marka waa xaqiiqa curfiya caam ahoo ahlu curfiga oo idil baasa u isticmaala hadday daaba dhahaan ugama jeedaan masaskii ugama jeedaan daabadii masaskii iyo shimbirihii iyo ma soo gelayaan wixii afar adin leh ubaa soo gelaya baniadanka ataa ma soo gelayo xaqiiqa curfiya khaasaa jirto oo waa waxyaabaha dawaa'iftu ama jamaacooyinka ay mucayan ay ku heshiiyeen oo la garanaya cidda ku heshiisay maala nuxaadu isilaaxaad bay leeyihiin usuuliyiintu isilaaxaad bay leeyihiin isilaaxaadkaas waxa la xaqiiqa curfiya khaasa qolada daa'ifada unbay khaas ku tahay dadka kale lama wadaagaan maalan nuxaadu markay leeyihiin aljazm iyo alrafc iyo aljar waa maslaxaad ayaa gaar u ah cid kaloo la isticmaasha ma jirto mustalaxaadka adigay goyn u tahay aljasmu luqada waxa lhahda goyn iyo jarid lakin ayaga waxay u isticmaalaan reebniinkii asukuun waa xasilooni xagga luqada lakin ayaga waxay u isticmaalaan reebniinkii alrafcu luqada waxay ku tala wax kor loo qaado ama sare loo qaado lakin ayagu waxay u isticmaalaan bimacnaa goniinkii marka waa mustalaxaad gooni ayaga u ah waa xaqiiqa curfiya khaasa waayahay ومن وجه آخر dhinaca kale ينqasimu kalaamki wuxuu uqaybsan ila xaqiiqatan xaqiiqo iyo majaazin sarbeen falxaqiiqatu xaqiiqadii maa shay weeye baqiya ku baaqi ahaaday fi listicmaali xagga isticmaalka calaa mawduucihi macnihii loo dejiyey waqiila waxaa lihi maa shay weeye isticmila loo adeegsaday fii maa macno loo adeegsaday istulixa lagu heshiiyey calayhi macnaha dushiisa min almukhaaibati jamaacadii ku khidaabaysay ama ku hadlaysay lafdigan lafdi weeye tujawiza lagala gudbay oo lagala tallaabay bihi lafdigaas can mawduucihi macnihii loo dejiyey macno aan ahayn loo isticmaalay weeye wlxaqiiqatu xaqiiqadiina imaa lugawiyatun waa mid luawi ah xaqiiqa luawi ah weeye wa ima harciyatun ama mid harci ah wa ima curfiyatun ama mid curfiga dadka waxay dadku isla garteen isla yaqaanaan oo ka duwan macnihii luawiga ahaa loo nisbeeyey wey wاlmajaazu majaazkii ima an yakuuna inuu ahaado weeye biziyaadatin ay bisababi ziyadatin ziyaadada sababteed aw nuqsaanin ama nusqaan sababteed aw naqlin kharib sababteed aw isticaaratin ama isticaaro falmajaazu majaazkii biziyaadati ziyaadada sababteed ahaaday milu qowlihi tacaala waa sida qowlka ilaahay uu yidhi laysa kamilihi shayun ilaahay wax la mida ma jiro wاlmajaazu majaazkii binuqsaani nuqsaanta sababteeda ahaadana mil qowlihi tacala qowlka ilahi ui was'al ilqaryata tuuladii weydii wlmajaazu majaazkii binaqli xagga raridda sababteeda ku ahaadayna rarid sababteeda ku ahaadee macnihii shaygii laga raro macnihiisii loo isticmaalayay kalqaa'idi sida qaa'idkii saxradii weeye oo fii yakhruju wixii ka soo baxaya min alinsaani bini aadamka loo isticmaalo wlmajaazu majaazkii bilisticaarati agga isticaarada loo isticmaalayana majaaskii isticaarada ku tacaluqina waxa wey ama sababteeda ahaana waxa weeye ka qowlihi tacaala jidaaran fawajada waxay heleen fiiha qaryadii jidaaran jidaar bay heleen yuriidu dooni an yanqada inuu soo dumo waaya mualifku markuu inoo sheegay kalaamkii inuu qaybsamo xaqiiqe iyo oo mid kasta inoo soo tacriifiyey ayuu majaaskii qaybihiisa horan ku xusaya anwaacdii majaaska wuxuu ku yidhi majaasku waxa weeye afar nooc ayuu noqonaya majaaz biziyaada majaaz binuqsaan majaaz binaqli iyo majaaz biisticaara intayna horta gudagelin qaybaha uu mualifka noo sheegay waxaa fiican inaan ogaano si guud majaazku laba qaybood buu qaybsana majaaz bilkelima iyo majaaz bilisnaad ama majaaz caqli ah iyo majaaz isnaadi ah labadaas u qaybsamaa majaaz bilkelima waxaa looga jeedaa in kelmad uu majaaz galo jumle muusan gelin kelmad buu galay waa kan hadda mualifka qaybihiisa noo sheegay kaasay usuuliyiintu ka hadlaan majaaz bilkelimay sheegaan oo sabeebtii waxay gashay lafdi lafdigaasoo loo isticmaalay macno aan ahayn macnihii luqada macno ka duwan ayaa loo isticmaalay isla markaana calaaqa ka dhaxaysa asagii macnahaas calaaqadaas laba mid bay noqon kartaa calaaqatu mushaabaha iyo calaaqo aan mushaabahahayn calaaqadu hadday mushaabaha tahayna wuxuu noqonayaa isticaaro haddaysan calaaqadu mushaabaha ahaynna wuxuu noqonayaa majaaz mursal nooca labaadna waxa majaaz bilisnaad oo majaazi caqlina waa la yidhahdaa waa kan jumlada gelaya yacni in ficilkii ama wixii macnaha ficilka lahaa in loo tiiriyo cid aan lahayn maala haddaan dhahno bana alamiiru qasran amiirkii wuxuu dhisay qasri amiirku gacantiis ku dhisi maayo amar buu bixinaya madaxweynihii baa qasri dhisay ama isbitaal dhisay ama jid dhisay markaan leenahay dee madaxweynuhu asagu wax lama baashiraye ciidankiisii iyo raggiisii baa waxaan qabanaya asagu amar buu bixinaya sidoo kale hadaan nahno qabadat ishurطaةu allisa booliskii wuxuu qabtay tuugii waa majaaz isnaadi ah maxaa yeele boolisku dee kulligii muuna wada qabanineh qaar ka mida unbaa qabtay waaa laga yaaba laba nino bolis ka mid ah inay abteen haddana hurdado dhan baan unisbaynin abadat shura hal nin oo bolis haduu qabto ata waa abadat shura marka eh, kaas waaa la majaaz eh, fi lisnaad baa la majaaz isnaadi ama eh, majaaz caqliga la dhaha caqliga lagu garanaya inuu waxaan majaaz ku jiro kaa horena waxa weya majaaz bilkelima kaa marka majaaz bilkelima ayaa afar qaybood u qaybsamo oo afar meelood buu galaa ama afar siyaabood buu ku yimaadaa afartaa siyaabaad ayuu mualif halkan noogu xusay nooca koobaad waxaa weeye biziyaada inuu noqdo majaaskii bisababi ziyaada lafdigan ziyaada la socota oo ziyaadadaas ayaa keenaysa majaaskii miaalkiisu waxaa weeye laysa ka milihi shay ilaahay wax la mid ah ma jiro oo milkiisa ah sifaadkiisa iyo nucuudiisa jala jalaalah marka kaaftaas asal ahaan waxay faidaysaa tashbiih miluna tashbiih bay faidaynaysaa laba tashbiih baa meesha jira marka marka haddii aan xaqiiqadiis u dayn waxay noqonaysaa laysa mila milihi shay ilaahay waxa la midka ah wax la mida ma jiro marka ilahay waxaa ka laazimaysa in loo sugo mili in mili loo sugo ayaa meesha ka laazimaysa aayaddana waxay u timidba in miliga ilahay ka nafiiso saa darteed waxay dhaheen kaaftaasi waa zaaid waa zaaid oo waxaa looga jeeda laysa milahu shay ilaahay wax la mid ah ma jiro ayaa looga jeedae ilaahay mili mabaleba laakiin waa isluub balaaqi ah oo kaafta waxaa loola yimid lita'kiidi nafyi mili miligii diiditaankiisii si loo adkeeyo adaba kaaftaasi waa zaaid majaaz ba halkaa oo waxaa weeye nafyu almili ayaa halkan looga jeedaa ee loogama jeedo nafyu mili lmili waaya nooca labaad waxa weeye majaaz binuqsaan majaaz ku yimid nuqsaan sababteed oo macnaa nuqsaanta lagu shegay waa waxayn xad kelimadiiba wax laga xadfayaa ama jumladii wax laga xadfayaa kelimaad ayaa laga jarayaa oo muqadar ah oo hadalkii laga fahmayo maalan was'al ilqarya was'al ilqarya tuuladii weydii buu ilaha yidhi dee tuuladu waa abniya mujtamaca waa dhismayaal isu tegay dee dhismayaasha caqli ma ah in wax la weydiiyee waxaa looga jeedaa dadkii dhismayaasha deganaa oo ah ahlulqarya haddaba meesha taqdiir ba ku jiro oo ah was'al ahla alqarya dadkii qaryada deganaa weydii ee loogama jeedo dhismayaashii weydii lan dhismayaashii waa jamaadaado dee wax eh, la weydiiye ma ah waayaha marka taqdiir baa ku jira nuqsaanta ku jira marka waa xadfi xadaf baa meesha ku jira iyo taqdiir wasal ilqarya ay wasal ahl alqarya marka ahl baa meesha ka maqan oo laga xadfay oo laga nusqaamiyey oo meesha ku qadaran marka waa majaaz laftiisu majaaz binaqli waa nooca saddexaad in lafdigii loo isticmaalo macnihiisii macno aan ahayn oo laga soo naqli macnihiisii asalka ah waxaa weeye alhaa'id haa'idka asal ahaan waxaa weeye almakaan اlmuطma'in aayad waxa wey hadda waxaa looga jeedaa saxradii laakiin asalka kelimada waxay ahayd almakaan mumain meel godan aw jaa axadu minkum min alhaa'id markuu ilah ka hadlayay yani waxyaabaha weysada waajibinaya ee laga weysaysanaya axadkiin hadduu ka yimaado haa'idkii haa'idka waxa loga jeeda saxradii laakiin asalkeedu waxay ahayd makaan mumain meel godan oo calaaqada ka dhexaysa maxay ahayd meesha godan ee waxaa weye dhulka hoostiisa ah ama dhul hoose oo dee uu ku dhuumanayo iyo aayadka maxaa yeele dadkii hore markii ay xaajo gudanayaan meel banaan xaajo gudanayaan waxay raadsan jireen meel ay isku qarin karaan meelaha gudan iyo ayay raadsan jireen iyo laagaha meelaha noocaas kale ah gudadka dadkii anu arkin marka maadaama halka lagu xaajo gudan jiray ayaa loo soo raray kelimadii saxradii calaaqa haddaba ka dhexaysa waxa weyaan calaaqat almujaawara calaaqad darisnimaa ka dhexaysa ilaan saxradii iyo meesha gudan waxa weeye waa xaal iyo maxal isku yihiin waa calaaqa maxaliya ama mujaawara yani darisnima ka dhexaysa ama jaarnimo saas baa macnihii makaankii mumainka looga soo raray oo loo isticmaalay saxradii waaya nooca u dambeeya waxa wey majaaz bilisticaara majaaz isticaaro ka dhalanaya miaalkiisuna waxaa weeye jidaaran yuriidu an yanqada waa qisadii khadir iyo nebi muuse calayhim asalaam markii ay soo galeen qaryadii ayaa waxay arkeen jidaaran yuriidu an yanqadu gidaar doonaya inuu dumo marka waxaa la cabiray yuriidu u yuriidu waa iraada gidaarkiiba waxaa loo loo nisbeeyey doonid inuu doonayo eg waxaa looga jeedan waxa weeye yamiilu u janjeerayaa u iilanayaa inuu dumo gidaarkii ma dumin laakiin wuxuu u dhow inuu dumo oo gidaarkii wuu janjeeraa yamiilu ila suquud inuu dumu u yahay ay arkay welima dumin marka maylaankii ayaa waxaa laga cabiray yuriidu iraada laga cabiray calaaqada ka dhexaysa waxa way bijaamic اlqurb yaani gidaarka markuu u janjeero inuu dumo de wuxuu u yahay dumitaan qofku markuu shay doonayana wuxuu u dhow yahay inuu xisameeyo mar haddaad shaygii aad doonto dee samayntiisana way ku dhowdaha goorna umaad samayn doontaa marka jaamicqurb calaaqadaasa ka dhexaysa marka tani waa isticaaro yani gidaarkii mayalaankiisii leexashadiisii ayaa waxaa lagu shabahay iraado iraada lagu shabahay dabeetana waxaa laga soo qaatay iraadadii lafdi tusinaya oo mushtaq ahaa yuriidu ah taasina waxa la yhahda isticaara tasriixiya isticaaro tasriixi ah ayaa la yidhaahdaa waaya ilan gidaarku waa jamaad oo wax ma doonaye halkaana isticaaro ay ku jirta waxawey waa majaa majaa wey bay afartaa qaybood ayuu mualifkii noo sheegay oo u qaybsamayo majaazkii wlmajaazu majaazkii ima yakun inuu ahaado biziyaadatin bisabi ziyadati ziyada sababteed aw nuqsaan ama nuqsaan sababteed aw naqlin ama rarid sababteed aw isticaaratan ama isticaara sababteed falmajaazu majaazkii biziyaadati ziyaado sababteed ahaaday mithlu qowlihi tacala waa sida qowlka ilahi uu yihi laysa kamilihi shay-un shay shay la mida ilaahay subxaana wa tacaala ma jiro daatadiisa iyo sifaadkiisu toona wlmajaaz majaaski binuqsaani nuqsaanta sababteeda ku dhacayna waxaa weye mila qowlihi tacala qowlka ilahi wuri was'al ilqaryata qaryadii weydii ama tuuladii walmajaazu majaaski binaqri naqriga sababtiisa ku ahaadayna waxaa weeye kalqaa'idi sida saxradii oo loo isticmaalo fii ma yakhruju min alinsani wixii bini aadam ka soo baxaya walmajaaz majaaski bilisticaarati isticaarada sababteeda ku ahaadayna waxaa weye ka qowlihi tacala qowlka ilaahi yidhi jidaaran jidaar jidaarkaasoo yuriidu doonaya yanqada inuu dumo wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala